yaqiin ahaan iyo rumaysaan in la dhammaysto wa ilaa haddaan afartaa wuxuun kaa maqan yihiin oo qayb baad rumaysay qaybna maad rumaynba taasi oon aqoonsan waxyaalaha lam yakun ilinsaanu mu'minan bilqadar qadarkiibaa inoohaasa maraatib liimaan bilqadara iimaanki ruuxi ma noqonayo ruuxu qadarkii rumaysan waalwaajibu cala lmuslimi ruuxa muslimkaa waxaa waajib ku ah alxadaru min acmaali lfikri inuu ka digto min icmaali lfikri waa leeya ah naaqaldame alxadaru digtooni uu ka digtoonaado min icmaal lfikri fikirkiisa inuu ka shaqaysiiyo waayo acmala icmaalan waa ka shaqaysin haddii hamsadan dusha laga acmal ay noqoto waa jamcu camal midna waa masder midna waa dee waxa weeyaan jamca oo jamcu camalla waa acmaashibay noqon icmaalla waa ka shaqaysiin fikirkiisa inuu kala shaqaysiiyo maxay uga shaqaysiinayaa tacamuqan fii amri lqadar waa isagoo ku xeel dheeraanaya baxtinteeda iyo doondoonkeeda amarkan qadarka taas inuu kala digtoonaada ayaa ruuxii muslimkaa waajib ku ah awil istislaami amase istisnaam isu dhiibid uu isu dhiibo lilwasaawis wasaawista shaydaanka hadii goor shaydaankiiba waxaan ku soo eh, tuuraya bal maalan dee waxa weeyaan wax kastuu ku soo ridaya qalbigiisii markaa inuu iska celiyo iska joojiyo oo dee hadday waswase uun tahay ruuxuna uu diidan yahay waxaan ku hadlo bal ay laba weyn tahay taas waa kii rasuulku xadiidkaba cabiray dee waa dalika sariixu liimaan waa iimaanka khaalis ruuxan dee iimaankiisu hagaagsan yahay baa kaa waswasadaa iska celin ay la weynaanaysa waxwaha kolkol fikirkiisa kusoo dhacaya tahay dee inay ictiqaadiyaba ama qalbigiisana ay kuma soo dhacdiyo fikirkiisana ay la xun la weynaanayso taasi waa dee shaydaanka keydkiisii hoosoose ilaahay dib ugu celiyey ama waaba sariixulimaan xadiidka la arka kitaabka haariirkii ku iman doona iyo baabay taasi kuma sugaantay kitaabulimaan bal maalan inuu isu dhiibo wasaawistaas ujeeddadu maaha waswasa qalbigii kol hadday ku soo dhacdo iska celiyo oo taasoo kale dee isagii wax alkaa bararoo ugu suganima jirtay waa isagoo isu dhiibo wasaawasa iyo waxaasi qalbigiisii ay jiiteenoo walyaclam ha ogaado an allaha ilaahay tacaala nasahnaaye qad xajaba cilma alqadari qadarka cilmigiisa inuu ka xijaabay can ilkhalqi waa maraatibtaa iimaankiiyo taasi waa ta aan garanayno waa umuuraha nusuus noogu timi laakiin waxyaalahan xaqiiqadiisa waxaa daba maalan waa halkay su-aashu ka iman kari lahayd waa lima maxay waxaas u noqdeen taas ilaahay waa ka xijaabay can alkhalqi khalqigii horta oo gaari karaan waxa ay ka helaanna dee taas de ama shakiga ama ilxaadkaas ayuu noqon hadda waxaasi aanay iska joojin oy taas sii wadaan ama isdhahaan balgaada xayra bay ka helayaan bal iyaga naftooda adduunya ay kuma cadaabnaadaan siaan ninka kama soo naqlinaynay haddii kalu taas iimaankan dhabti u yimaado waa maahana ruuxu wuxuu horta dee macaasidan iyo waxaanuu samaynayo cudurdaar ugu helayo taasi iyada looguma cudurdaarayo ruuxan dee dowladiisi iyo ikhtiyaarkiisi wax ilaahay u abuuray waa jiraane lagula xisaabtamayay ee dumaanino qalbi iyo waa ka heliyasa ninkaa dambeen kaba soo noqlinaya abyaadaan lahaa cidda tidhi waayo abyaadaasi ilaahay markalanu haddaa kitaabu kama hayo waxa weeye laga yaabaa ama saddexiyo tobaatanka akhirkiisii ama afariyo tobaatanka madxaduu noqon oo markaan jawhar maknuunka kitaabka balaaqadaan aqrisanaya sheekha aqriya sheekh axmed bashiir caalim oo ahaa mutafanina daladkeenana midna joogay aduu walow markii uu ka noqoy sagaalyo sideetankii uu dhintay beraba kuwa dhintay akbara mashaayikhin macadkana korbuusanad dee mucalim kaba noqoba marka aqoontiisa arka shaaba iyo madarsad soo maray maahe ee waa mutafanin ahaaba ama kabaar dee aclama akbara mashaayikhi raximah allahu tacala radia allahu canhu ayaa markii kitaabkan aqri waayo waqtii hore hore umalaa sideed iyo soddon snood imika laga joogo waa yaraa wadee markaa laatamaan gaadhin la arkaa dadkii aqrisanayeen aan ragga uga yaryaraa kaba mid ah maan uguba yaraa kitaabkan beriinka aqrisanayeen weli waan haystaa berigaas ayaa markii uu ibnu raawandi oo inde halkaa sheeg sheegayey ku soo aroortuu isagu dusha ka sheegayey waa meedan kala raaciyay laakiin ilaahay bukada maca katrati indilaacayde haddana weli mahayo waa aqoontiisii sare sheekhe bal markaa xalay kana eeg dumaanimo waa weelo iyo iimaankaasuu leeya shaki iyo wixii markaa waa tegey kana xeerada iyo wareerkaasuu ku jiray maxay waxaan sidaa ugu dhaceen kana qadar ilaahay baa ku dhacday waa ilaahay qaybtii markaa ruuxii alxamdulilah buu leeya waa taas waxa uu ka dhaxlaana shakiga iyo xeerada ka kalena dumaaniinada iyo iimaankaasiyo dee taasaa lagaba dhaxlaya qad xaja wanahaahum can muxaawalati waxaa kaloo ilaahay dadkay uba diiday can muxaawalati alwusuuli ilaa xaqiiqatihim waa wusuul iyo gaadhid xaqiiqadiisa la gaadho iskuday la iskuma dayo maa haddee lama gaadhaye waa iskuday ruuxu iskuma dayo bal aad taasna ilaah waa u diiday wa qaala subxaana laa yusalu cama yafcalu wahum yus'aluun waxa weeye dee isagu waxaa uu samaynayo xikmu ku sameeyey waa arrin xikma leh innaga hadday naga qarsoontayna maha xikmadaasi inaanay jirin lama weydiinayo wahum yasaluuna laakiin iyagu waxay samaynayaan waa la weydiinaya walaa yajuusu lilcabdi adoonka uma banaana an yas'ala inuu weydiiyo limaada facala allahu kada ilaahay muxuu waxaan u sameeyey taas inuu weydiiyo faina oo isweydiiyo ama cid weydiiyo faina haadakaasi raddun waa celin la celinayiyo beenin calaa xukmi alqur'aani qur-aanka xukumkiisii wa huwa kufru mubiinu waana gaalnimo cad adugu dee hadduu waxaan cimaadkaayo taa-uulaba yimi ibn abilcisi baa sharxiisa ku yidhaa hadduu ruuxu dee taawiil xukumkii kitaabka shubho ku timi wayu shay uu bal matalan waxyaalahaasi ugaba dhacdo noocaasi oo shubhadaas dee sawaabkiibaa loo cadaynayaa si uu soo lama ujeedadu markaa dee gaalnimadiisii laguma xukumayo ee waxa weeye taas ayaa hadii marka dambe xujadii ay kula ogonto tani ay imanaysaa kollina masalada dee ruux dembigu kuba dhacay gaalnimadiisa iyo ma lagu gaalinaya dana kitaabkay haddii a la idhaaho inaguma imanaysaay muhimka waxa weyaan laa yusalu camaa yafcal waayo xikmadiisi iyo naxariisiis iyo cadligiisa taamkaa wuxuu sameeyey dhammaan waa wada naxariis iyo cadli iyo kamaal taas bay noqon iyo xikmo wixii dee ilaahay subxaana watacaala ficilkii ah iyo sharcigiiba taas bal lama weydiinayo dee maaha uun mujarada qahrigii wa qudratii un maaha waxyaalahan inay u dhacayaanoo iyagoon xikmad lahayn iyagoon cadli lahayn iyagoon deebaltaasi waxaweyaan dhammaanba waa xikmo iyo naxariis iyo cadli inaguse dee waxyaalihii cilmigeedii fikirkeedii ma gaadi karo waa taa ambiyadii iyo rusushiiba waxaan ogaan karin xaqiiqadii markaa ruuxii muminka ahaa waa alistislaam wey iyo inuu rumeeyo waxa uu hogaansamo ama an yuxawila alinsaan insaanku taasi wuxuu leeyahay waa umuurahan qadarka maxay waxaan isad ku noqdeen iyadoo la isweydiiyo taas baa arrintii kitaabkii xukumkiisii noqon ama an yuxawila inuu isku dayo al insaanku macrifat alxikami ilaahiya bilxikmooyinka ilaahigaa garashadeeda min waraai tashriici kada wakada waxan iyo waxaan la jideeyey bal xikmada dee gadaasheedee kaba dambaysa inuu garto maalan waa soomba laynagu waajibiyey zakaa laynagu waajibiyey xikamta waa waxyaalaha dee inta badan fawaa'idda xikamta ay kulansanayso oo kale iyo xikamta keentayba annaga maslaxada inoogu sugan iyo umuurahaasee looga jideeyay hadduu umuuraha doono inuu ogaado waxyaalahan tashriic ah xajkiile bal waxa weeyaan soomkiile sakadiile acmaashii kale leh falaa basa bidalika insha allah haddii de wixii u gaadhay horta waxaa ka horeeya inu yaqiiniyo waxaan inuu ilaahay subxaana watacaala dee xikmo inooguba jireeye maslaxo iyo inaga maslaxadeena taas marka wuxuu ka gaari karo kuba ogaan karo wataan kutubtan dee kuba aragna iyagoo marka ay soo dhiganayaan sida dee soomkii oo kale iyo zakadii oo kale iyo xajkii iyo umuuro kaleba bal xikamta kuba sugan ay leedahay ay sooba dhiganayaan ee ama kutubtooda caadiga ha noqoto barkoodna ay jaanibka uba ihtimaamaan sa waliyullaahi dihlawi kitaab markaasoo kale waxa weeyaan iyo ragga qaarkood bal markaa taas iyadu maaha tan dee kufriga laguma yidhi maaha tan waxweyan qadarkiiyo umuurihiisima waa axkaamtan sharciga ah oo kale xikamta ay leedahay bal wixii laga ogaan karo iyadoo xikam wada leeyihiin taas iyadu basi kuma sugnu leeyahay falaa basa bidalika in sha allahu tacaala wuxuu yihi markaa musanifku raximah llahu tacaala fahaada kaasi ishaaradu waxa ay tahay waxa inoo waa madkuurkaas weeye ilaa maa taqadama dikruh waxaan hore u soo marnay kitaabka waa imaka aan kuba soo marnay mima yajibu ictiqaadu walcamalu bih maaha intan qadarkun waxa weeyaan dee waa umuuraha aan soo wada marnay qadarkan inoogu dambeeyey kaba mid yahay oo ah waxyaalaha ayay ruuxa muslimka waajibka ku tahay inuu ictiqaadiyo iyo dee uu kula camal falo oo waxyaalihii ay shareecadu laba timi jumlatu maa kiima jumladii weeye bal waa dee isaga ijmaalkii iyo duuduubkii yaxtaaju ilayhi uu u baahnaa man shaksi huwa isagoo munawarun ku la nuuray ah la iftiimiyey qalbigu qalbigiis oo qalbigiisu uu yahay mid la nuuray oo min awliyaa illahi tacaala dadka awliyada ilahay oo macnaa ruuxii mu'minkaa ee saalixaa ee qalbigiisu nuurnaa iimaanka iyo istislaamka iyo taa uu ku nuurnaa waxyaalihii balgarashadiisa iyo ama ictiqaadkiisa u baahnaa jumladii iyo duuduubkii weeye umuurahaasi wahiya taasna waa macrifada caynkaasi ama umuurahataasi darajatu raasikiina dadka iyagu waxa weeyaan nooin dadka iyagu dee cilmiga hagaag u mankasadee raasikhiinta filcilmi darajadeedii iyo martabadeedii weeye ilaahay dee subxaana watacaala khabarkiisii aqbaliyo istislaam kala hortegaya kula kulmaya taase aqbalaya u hogaansamaya lianna alcilma cilmigu cilmaani cilmigu waa laba cilmi cilmun cilmi mawjuudun la helaya fi lkhalqi khalqiga dhexdiisa laga helayo iyo wa cilmun fi lkhalqi mafquudun wa cilmun cilmi mafquudun lala yahayoo fi lkhalqi khalqiga dhexdiisa aan jirin oon laga helahayn cilmiga mawjuudka wuxuu wadaa shareecada cilmigeedii usuusheed iyo furuucdeedba waa cilmiga mawjuudka waa cilmiga khalqigii dhexdiisa laga helayo waa cilmigaa la baranayo la baxteeyo xataa asraartiiyo xikamtii aan nidhi waa la baxtin karaayo waa taasi wixii ruuxu kaga ogaan karo cilmigan uu sheegayuu leeyahy khalqigii lagama helayana waa cilmu lqadar aladii xajabahu allahu tacala can khalqih waa cilmigan qadarka ee ilaahay khalqigiisa ka xijaabay waan rumaynaynaa laakiin xaqiiqadiisa iyo kunigii muxuu yahay taa ma garanayno kaasna waa cilmi mafquuda ayuu leeyaho khalqiga dhexdiisa aan ku sugnayn waa kaa uu marka hore idin soo yidhi nebi mursalana lama tusinoo muu ogaan malag muqarabana looma sheegin oo ma daalacano isaguna iyaguba cilmigaas ma hayaan markaa wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala fa inkaaru lcilmi cilmigii inkaarkiisi almawjuudi mawjuudkaa kan cilmigan dee dadka dhexdooda jira waa dee cilmiga shareecadii iyo usuusheediiyo furuucdeed inkaarkiisa la inkiraa dee kufrud gaalnimo weeye dee nusuusan mawjuudadee horteena taalaa la beeninayaa markaas gaalnimo ay noqon kollaysa ee noo sharxi waiddicaau mafquud cilmigan qadarku waa qeyb qeybkana ilaah baa subxaana wa tacaala og oo isagoo qeybkaas dee isagunbaaba la khaasa haddaba sheegasho la sheegto cilmiga mafquudka ah kaa lala-yahay ee waxa weeyaan lala-yahay in la sheegto dee garashadeed iyo waxyaalaha ama layskuma dayaa adigu balkaasna waayo kufrun gaalnimo weeye oo wax ilaahay la gaar noqdo oon dad kale dhexdooda kuba sugnayn sheegasho la sheegta dee waa been iyo taasuno gaalnimo ay noqonba walaa yahbutu mana sugnaanayo an ruuxa iimaankiisii uguma sugnaanayo ilaa biqabuuli lcilmi lmawjuudi cilmigan mawjuudka ah ee la helayo cilmigii shareecada inuu aqbaluu qaato u hogaansamo wa tarki dalabi lcilmi mashquul dee intaa iimaanka aan ka rumaynayna mooyaane laakiin waa ku-xeeldheeraan dalabkiisii lagu xeeldheeraadi markaan aan soo marray wa tarki dalabi alcilmi lmashquud cilmiga bayna alkhalqi aan jirin dalab uu dalbo uu faraha ka qaadiso labada ayaa iimaankiisa ku sugnaanaya shaarixna intii unbuu kusoo celin doonaa wuxuu idhi ainamaa sabaqa dikruhu waxaa dikrigiisu inoo horeeyey huwa ijmaalu maa kii duuduubkii iyo khulaasadii weeye yaxtaaju uu baahnaa ilaa macrifatii garashadiisa iyo waliimaani bihi inuu rumeeyo man nawara allahu qalbahu ruuxii ilaahay iftiimiyey qalbigiisa min awliyaa'ihi tacaala ilaahay awliyadiisii kaba mid ahaa wahiya markaa waa macrifada caynkaasa iyo dee noocaa iimaankaasna kaba dhashay darajatu raasikhiina fi lcilmi dadka iyagu raasikhiinta cilmiga kuba ah makansaday darajadood iyo martabadood weeye almutalaqiina la kulmay can illaahi ilaahay xaggii khabarow khabarkiisa bilqabuuli aqbaliyo walistislaami oo hogaansan kulaba kulmay waalcilmu cilmiguna nowcaani laba nooc weeye cilmun cilmi fi lkhalqi mawjuudun mawjuudun fi lkhalqi dee kollay taas bay ku tacalluqi la helayo khalqiga dhexdiisa laga helayo wa huwa cilmu shariicati usuuliha wa furuuciha waa cilmiga shariicada usuusheed iyo furuucdeedba wathaani cilmun cilmi weeye fi lkhalqi mafquudun mafquudun fi lkhalqi mid lala yahay ah oon dhe jirin khalqiga dhexdiisa wa huwa cilmu lqadari alladii cilmigaasoo xajabahu llahu tacaala can khalqi khalqigiisa uu kaga xijaabay faman ankara ruuxa inkira alcilm almawjuuda cilmiga mawjuudka waa cilmiga shareecada kafara waa gaaloobaya dee shareecadii buu beeninayaa bijaxdii waa dafiritaankiisi iyo inkaarkiisii uu inkiray ee uu u dafiray binusuus almawjuuda nusuustii jirtay ayuu markaas beeninaya ama inkiraya waman ibdacaa ruuxa sheegta cilma alqadari waalghaybi qadarka iyo qaybka cilmigiisa linafsihi nafaatiisa u sheegto idhaahdaaba garanayo taas og kafara isna wuu gaaloobayaa liannahu cilmigaa qeybku ee qadarkii kaba mid yahay mima kiibuu ka mid yahay istaahara uu la gooni noqday allahu ilaahay bicilmihi isagu cilmigiisa uu la gooni noqday wahuwa markaa isagooliba isagu sheegashadaas nafteedu uu sheegto cilmiga dee waxa weeyaan qeybkee uu yidhi ama qadarkee dee gaalnimada welibana kadalika saa dee ay noqonayso wix ilaahay la gooni noqday oo uu sheeganayo ugu gaaloobayu dhinac kalena kadalika saasoo kale jaxdun linusuus waa inkirid iyo dafirid la dafirayo la inkirayo la beeninayo linusuusi nusuustii alwaaridati ku soo aroortay fii nisbati dalika alcilmi ila allahi tacaala oo cilmiga caynkaasee qadarkii ee dee qeybkiiba isagu qeybihiisii kaba mid ah ama qeybkii aduu kaba mid ah nusuus baa kuma timi ilaahay inuu la goonin noqdayo taas nusuusti ku timina waa inkirsan yahay markaasoo waa inkiraya hadduu isagu sheegto walaa yahbutu ma sugnaanayo aliimaanu iimaanku lilcabdi addoonkii uma sugnaanayo oo fa yuxkamu lahu looma xukumayo oo markaa bihi isaga markaa loo xukumo iimaankii aw yabqa macaha mase uu baaqi noqdo isagoo markii hore iimaan iimaanlaadee uu baaqi noqdo oo mid jira oo isagu uu ku sifaysan yahe uu noqdo ilaa idaa aqbala dee inuu aqbalo uun mooye alcilm almawjuud cilmigaa mawjuudkaa uu hogaansamo o aqbalo walam yuxaawil aanu iskuna dayin alwusuula gaalin ilaa xaqiiqati alcilmi almafquudi cilmigaa lala mafquudka xaqiiqadiisa inuu ogaado ee bal umuurahaas ee aan ka ogaan karee iimaankeenna ku xasilayo uun mooyaane iimaanku inoogu hagaagayo inuu ka ogaado mooye alkhulaasa kullu shayin shay kastaa biqadaa'i illaahi wa qadarih ilaahay qadihii iyo qadarkii ayuu kuba sugnaaday waqad calima allahu ilaahay waa ogaaday afcaal alcibaadi waa ilaa fiqradii casharkii hore inooguba sugnayd baa khulaasanadin u taallaa addoommaha afcaashooda ilaahay waa ogyahay isagana khaaliqiiba ah iyagu ikhtiyaarkoodiiyo iraadad uu siiyey iyo qudro uu siiyey meesha haba taallo laakiin mashaaadiisa lagama hoos baxayo deetoodaas ay la siiyey baana lagula xisaabtamayaa wacalima waanu ogaaday ilaahay ahlaljanati wاnnaar hoodee alaa yaclamu man khalaqa wahuwa latiifu lkhabiir ahluljannaha jumla iyo tafsiilba waa uu ogyahay wa kataba dalika arrinkaasna waa qorayo wa araadahu uu iraadeeyo waa doonay waalqadaru qadarkuna sirullaahi almaktuumu waa sirtii ilaahay qarsoonayd laa yabxatu canhu saalixuuna dadka saalixiintii ma baxdiyaan xaqiiqadiisa iyo taas walaa yatacamaquuna kumana xeel dheeraadaan saa marka horeba sona tacamuq waxawey almubaalaqatu fii dalab shay fiihi waa isaga qadarkan sirtiisaas bal inay ogaadaan kuma xeel dheeraanayaan walaa yahbutu ma sugnaanayo aliimaanu iimaanki oo ruuxa iimaankii uguma hagaagayo ilaa bitasliimi lidalika inuu waxa u hogaansamo oo aqbala mooye haddii kale dee waa kaa shakiyo xiro bal waaba cadaabnaan adoonna ilxaadka iyo waxaasna u baxayaa allah subxana wa tacaala aclam قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم وحل الشيخ رحمه الله تعالى ونؤمن وحن رمينينا إيمان جازمة باللوح اللوح واللوح المحفوظ كي كاسنا وان رميسنا وان رمينينا والقلم قلم كينا isagana waanu rumaynaynaa oo dee isagana ictiqaad jaazimaan ictiqaadsannahay wujuudkiisa iyo jiritaanki iyo inuu xaqoo haabita yahay iyo wa bijamiici maakiina waan rumaynaynaa qad ruqina la qoray fiihi ay fi lowxi almaxfuud lowxa maxfuudka waxa wixii lagu qoray dee maqaadiir alkhalaaq kullaha waa maqaadirtii oo dhan yawa taasna waanu rumaysannaha waan rumaynaynaa faqrada imaka halkan nooga bilaabmaysaa weli waxay tabacu tahay uun umuurihii aan shalay kaba soo baxnay al-iimaan ama kalaamkii laga hadlayay qadarka waxaanan soo marno shalay soo sheegnay maraatib aliimaani bilqadar taas inuu ka mid yahay aliimaanu dee waxa weeyaan in rumay bimaa kutiba fi lawxi maxfuud ama waa tii aan nidhi waa midi waa cilmigii hore iyo ilaahay subxaana watacaala inuu qoray wax kastoo ahaan doono oo iman doono ama dhici doono ilaa yowmi alqiyaama ay qoran yihiinoo intii aan iyaga khalqigaba la abuurin lasii qoray umuurahanna waa qoraalkii waa jaanibkaas qaybaha iimaanka kaba maayo maraatib aliimaan bilqadar kaba mid ahaa oo kitaabadii dee horaysay ee ilaahay subxaana wa tacaala sii qoray wax kastoo ahaan doono tiibay qaybtaasay ku tacalluqsantahay ama taakiid inuu sii tahay marka wuxuu ihi wanu'minu waxaanu rumaynaynaa bilowxi lowxi iyo walqalami waana dee labain waxa weeyaan makhluuq ah oo jiro rabbi subxaana wa tacaala khalqay ama kayfiyadooda iyo say yihiin iyo intay leegiin iyo taa ilaahba subxaana wa tacaala og <clears throat> wa bijamiici maakiina waan rumaynaynaa qad ruqima ruqimad waa bimacnaa kutibuna la qoray oo fiihi fi lawxa laguba qoray taas waan rumaynaynaa oo dee wax ilaahay kaga tegay ma jirto wax kastaba waa qoray oo cilmigiisii asarigaa ku sabqay halkaasu ku qoran falow ijtamaca hadday kulmaan alkhalqu khalqigu kulluhum dhammaantood ay isu tagaan ay ku kulmaan calaa shayin shay katabahu llahu tacaala ilaahay qoray fiihi lawxa uu ku qoray annahu shaygaasi kaa-in inuu ahaanayo oo wax ilaahay qoray oo waxaasi inuu dhici doono ahaan doono dee waqtigii ilaahay u qadarayna waa imanayaay hadday kaa isugu tagaan dhammaantood maxay isugu tagayaan liyajcaluhu si ay uga yeelaan waxaa hayra kaa-in mid aan ahaanahayn oo kaas ilaahay dee cilmigiisii asariga ahaana ku sadqaynuu ahaan doono lowxul uu kuba qoray oo dhamme hadday isugu tagaan inaanu dee shaygaasi dhicin oonu noqon oonu ahaan lam yaqdiruu calayhi ma karayaan oo taa iyagu ma karayaan wala yujtamacuu hadday kulmaan kulluhum dhammaantood calaa shayin shay oo dhammaanba hadday isugu wada tagaan macnaa waa shay lam yaktubhu allahu tacaala ilaahay aanu qorin fiihi fi llowxi lmaxfuud aanu ku qorin maxay isugu tegayaan yajcaluu si ay waxa aan ilaahay dee cilmigiisa asaligaa ku sabqin lowxana aanu ku qorin ay uga dhigaan yajcaluhu liyajcaluhu kaa'ina mid ahaanaya oo waxaan ilaahayba qadarinaya iyagu ka dhigaan inay iyagu halka la yimaadaan oy samaystaan oy ka dhigaan mid ahaan lam yaqdiruu caleyhi taasna ma karayaan arrimo waxa weeyaan waa sidii ilaahay ogaaday hore cilmigiisii qadiimka asaligaa ku sabqay ee uu sii qoray iraadeeyey taasunbaaba soconaysa ee wax kale oo aanta ahaynoo soconaya ma jiro jafa wuu engegay alqalamu qalamkii bimaa wixii huwa isagu kaa'inun ahaan ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaama oo waxaan dee kitaabadoodna way horaysay intaanu ilaahay samooyinkeedu abuurin markii uu qalamkaba abuuray sida xadiis noo soo socdo kuba yimi ayaa wuxuu ku yidhi uktub maqaadiira kulli shayin xataa taquuma saaca shay kastana maqaadiirta waa shaygii sifadiisii sida uu yahay waqtigu iman doona adigu maqaadiira kulli shay ilaa qiyaamadu intay ka iman intaan makhluuqaadkaba la abuurin weeye inay bal soo dhoweyn abuurkoodu samaya dhulba haddaba waxaas kitaabadaasi waa kitaabadaa horraysay wax cusub oo imika la qorayo khadkeedu cusub yahay maaha macnaa waa wax laga faaruqay oo beri hore la dhameeyey weeyaan oo waxaan dee ahaan doona dhici doona iyo waxaan la qorayba waa wax hore u dhacay hore kitaabadaasna way horeysay maaha kitaabo xaadiise oo imika cusub oo kale iyo taasi ma jirto dee kitaabaadka dambe se ilmuu marka uu calool galo waxyaalaha la qorayaana taas buu tabacu yahay horeun jafa alqalahum bima huwa kaahim ilaa yowmi alqiyaama wma akhdaأ alcabda lam yakun liyusiibahu wama asaabahu lam yakun liyakhdiahu daba wama akhda'a wixii gafa alcabda addoonka ean kuba dhicini lam yakun ma ahaanin liyusiibahu inuu asiibo dan doona waa nu'minu billahi xililqalam baan iskaga cadfanaynaa dee hadalkuna kole waa isku cadfan yahayoo ay wa nu'minu waxaan rumaynaynaa ictiqaadinaynaa yaqiininaynaa oon dee taas anagoo jasminayna ma akhda'ana maa kii akhda'a gafaa alcabda addoonka een ku dhicineen gees mara lam yakun asal ahaan ma ahaadeen liyusibahu oo mid ku dhaca maba ahaadeen waayo rabbiba uma qorinkaas ilaah baa qoray inaanu waxani asiibin markaa xaalku siman buu ahaanayaa wamaa asaabahu wixii asiibaana lam yakun ma ahaanin liyukhdi'ahu inuu gafo wixii isaga ku dhacaana sida uma gees mareen wax kastoo la sameeyena kolley waa asiibi laha own tanna waxay taakiidun u tahay arrimaha inoo horeeyo ah min ana kaa'inun lahum xaala wixii qadarku ku sabqay ee ilaahay sii qadaray inuu asal ahaan ahaanayo haddii inuu ruuxan waxay helaan ay tahayna qadarkii iyo wixii loo sii qadaru ka mid ahaayo sina kama baaqanayo haddaan waxaan isagii loo qadarina dee sina ugumaba dhacayo kolleyna sharax waa inoo imanayaan xadiidkii de ibnu cabaas ee intani kuba timina waa ishaara ayuu kaba soo qaatayba qaybtan wuxuu ihi shaarixu isagoo sharxayo kalaamkii maatinka wanu'minu iimaanan jaasiman iimaan go-an iyo wa tasdiiqan rumayn laasiman laasima waxaanu rumaynaynaa bianna lawxa lawxu xaqun xaq inuu yahay makhluuq jiro uu yahay oo dee sugan oo ilaahay subxaana wa tacaala xikmo uu leeyahay taas uu qadaray istaas weeye maha baahi uu isaga u baahan yahay oo uu meel waxuu ku xafidanayo sidaa waxaynu qornay inagu aan laakiin waa xikmadiin kama qaala tacaala bal huwa qur'aanun majiid kana waa qur'aan majiid aho fii lawxin loox ku sugnaaday maxfuudin la ilaayay wahada lowxulmaxfuudu huwa isagu alladii kii weeye kataba allaahu ilaahay qoray fiihi isaga dhexdiisa maqaadira alkhalaa'iqi jamiican khalaa'iqda maqaadirteeda iyo uu ku qoray dhammaanteedba iyadoo wax laga tegaya mid yar mid weyn aanu jirin waalqalamu lmadkuuru qalamkan wanu'minu bilowxi waalqalam uu sheekhu ama matiga inoogu suganaa huwa isagu aladii kii weeye khalaqahu llahu tacaala isagana rabbi abuuray wakataba bihi uu ku qorayna bihi bihada alqalami fi lowxi lmaxfuudi lowxan maxfuudka almaqaadiira waa maqaadiirtan ilaahay subxaana wa tacaala lowxan uu kuba qoray uu yihi maa faradna fi lkitaabi min shay wax laga tegayna maba jirto qalamkan qoray ee ilaahay ku qoray taas baa qalamkani uu yahay oo bacd alculamaana markaa nuun walqalami wamaa yasiruun qalamka ay kuba fasiraan inuu isaga yahay kaan rabbi kuba dhaaranayeen wakataba bihi fi lowxi maxfuud lmaqadir kama qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam si rasuulka ilaah yidhi xadiis abi daawuud iyo tirmidiya ay wariyeen waana xagga hoose takhriijkiisa ama raqamyadoodu waa inoogu sugan yahay awalu maa kii kii ugu horreeya ama wixii ugu horeeye khalaqa uu abuuray allahu ilaahay alqalamu qalamku ahaa oo makhluuqaadka ilaahay subxaanah wa tacaala dee waxaan uu abuuray oo dhan wixii ugu abuur horreeyey qalamka ayuu ahaa dee xadiidkuna taas buu sariix ku yahay khilaaf baa jira bayna alcilmi carshiga iyo qalamka iyo keebaa horeeyey bal markaa taas xadiidkuna waaba kanoo cibaaradiisii dee wix alla wixii ilaahay abuuray inuu inuuguba horeeyey bal matalan waxa weeyaan qalamku kolay waana qowl jiraa dee bacd alculamaa leeyihiin carsh iyagoo bal matalan ka dhigaya dee waqtiyadan waxaan ilaahay dee qabla khalqi samaawaati ama bikhamsiina alfa sana ee maqaadirtii dee waqtiyadaas baa in qalamkana abuurkiisa uu dhacay waxaana xadiiskaba yimi markii intaan kole wakana carshu calalmaa oo kale dee laftii ayaduna ay ahaydba bal aduu qolooyin baa tawjiih kale leh laakiin cibaarada haddaan sideeda ku daysano waxaale wixii ilaahay subxaana watacaala abuuray wixii ugu horreeyay horta qalamku ahaa markaasaa qaala ilaahay baa wuxuu ku yidhi qalamkii uktub qor qor baa ilaahay yidhi qaala wuxu uhi maa aktubu maxaan qoraa qaala wuxuu yidhi uktub maqaadiira kulli shayin xataa taquuma saaca uktub waxaad qortaa maqaadiira kulli shayin shay kasta maqaadirtii waa wax kastoo dee ahaan doono kownkan dhici doono iman doono ilaa maalinta qiyaamaha wuxuu doona haba noqdee kaas isagii iyo waxaweyaan qadarkii iyo sifadii iyo waqtigu dhici doono iyo wixii isagoona waxaasna isbedel lahayn kaas qor ilaa qiyaamadu ay ka dhacayso fa kullu shayin shay kastaaba maktuubun fii hada la wax kastoo mawjuuda dee shayna wixii mawjuuda ladha marka shay kasta oo waxyaalahan makhluuqaadka ah maktuubun fii hada lawxi lowxan buu ku qoran yahay low araada alkhalqu khalqigu hadday doonaan jamiican xaalayin iyagoo dhan oy isu wada tagaan an yajcaluu inay ka dhigaan maa qadarahu llah wixii ilaahay qadaray kaa-inan xaalu yahay mid ahaanaya waxaas bal maalan wixii ilaahay qadaray inuu ahaan doono iman doono dhici doono inay ka dhigaan maxay an yajcaluuhu hayra kaa'inin hadday isugu tagaan an yajcaluu maa qadarahu allahu kaa'inan an yajcaluu kolay yajcaluudii hore ayaybay beddel ka noqone an yajcaluhu inay waxaa ilaahay qadaray inuu ahaan doono dhici doono kownkan iman doono taas ilaa qiyaami saaca inay ka dhigaan hayra kaa'inin oo iday hor joogsadaanoo waxaa celiyaanoo waxa weeyaan waxaan ahaanayn ay kama dhigaan ma sadaacuma karayaan walow araaduu hadday doonaan an yuujiduu inay ahaysiiyaan maa wixii katabahu llahu hayra kaynin ilaahay qoray hayra kaynin xaliyey oo wixii ilaahay iraaday dee waxaweyaan cilmigiisii asaligaa ku sabqay qorayna inaanu waxaan hidha ahayn ahaan ahayn oo waxaan ilaahay qadarin weeye ay doonaan inay haysiyeen mastadaacu taasna ma karayaan jafa waa engegay alqalamu qalamkii bimaa wixii u isagu kaainun ahaan ilaa yowmi alqiyaamati oo dee kitaabadii waa laga faaruqay oo wax la dhammeeyey Eh, oo dee waqti hore oo hore oo hore ay dhacay waxan oo dhammi aan isbedella lahaynoo falaa yataqayaru ma doorsoomayo ma isbedelayo minhu waa waxa kaa inkee ahaan doona shay-un shay isaga kamid ah, ama shay-un shay minhu kaa kaba midi ah, isma bedelayo si ilaahay subxaana wa tacaala u qadaray ayuunbaa cilmigiisii asarigaana ku sabqay ayuunbuu waxaasi ahaanaya wamaa akhda alcabda addoonka waxa gafaana lam yakun ma ahaanin liyusiibahu mid asiibaya oo addoonka waxa gees mara aan ku dhicin asal ahaan ma ahaadeenba mid asiibaya haddaanan saa yeelin waxani way ugu dhici taasi iyadu dee ma jirto kolley waxaan rabbi uma qorin kol haddaanu rabbi u qorinna ma asiibaan si kastaba xataa hadduu tacarudo weyn wamaa asabahu wixii asiibaana lam yakun ma ahayn liyukhdi'ahu inuu gefo saa daraaddeed dee waxa weeye maxaa kol hadduu waxaani kuba dhacayna asal ahaan si uu uga baxsan kari lahaa may jirteen e markaa ruuxa mu'minkaa ah, waxaa dee waajibkiisiiya si rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xadiidka saxiixa inooguba sugnaa ixris calaa maa yanfacuka wastacin billaah bal markaasoo dee wixii ruuxu inuu wixii isaga anfacayay dadaalkii hala yimaado kasabkii iyo wixiiyo wixii isaga wuxu taraya oo dhan isagoo rabbi uh, kaashanaya oo rabbi kaalmo weydiisanaya haddaan rabbi u kaalmayn dee waxba uma hagaagayaan bal markaa haddii dee ay wax dhacaanna iyaanu odhaninuun low ha iska ilaaliya sidii xadiiskula ahaa ha yidhaahum qadar allahu wamaa shaa faclay wixii asibi kulli may kumay maalan waa ku dhici lahaayeen sinaa ugamuu badbaadeen marka arrinkiisu inuu yidhaaho lowdii oo ama taas haddaan saa sameeyo waxanimay dhaceen iyo taas maahe ha yidhaahu qadar allahuma wamaa shaa facal isagoo marka hore wixii isaga anfacayay ku dadaalaya waa ka ahaanaya wamaa lam yasha lam yakun wixii aanu isagu dooninnaa inkastaba cid kale ha doonto ha laysugu tago si waxaa loo iijaadiyo asal ahaan ma ahaanayo wey ilaahii maa shita kaana wa in lam asha wamaa shi'ta in lam tasha laa yakun ama <clears throat> lam yakun wahada muqtadaa xadiisi nabiyi sala allahu calay wasalam arrinkanna waa xadiidkii rasuulka macnihiisii ama wuxuu keenayey xiina qaala markii uu yihi libni cabaasin radia allahu canhuma waclam waxaad ogaataa ana alummata ummaddu low ijtamacuu hadday kulmaanay isu tagaanoo calaa an yanfacuuka inay ku anfacaan isugu tagaan bishayin shay lam yanfacuuka kuguma anfacayaan ilaa bishayin shay u mooye qad katabahu allahu laka ilaahay kuu qoray walow ijtamacuu hadday kulmaan calaa an yaduruuka inay ku dhibaan ay u kulmaan bishayin shay ay wax ku yeelaan un waxaas adugu xun ay isugu tagaan inay adiga wax ku yeelaan ay ku dhibaan lam yaduruuka kuma dhibayaan ilaa bishayin shay u mooye qad katabahu allahu calayka marka wixii ku soo gaadha waama waxa weeyaan waa wax ilaahay kuu qoray uun oo waxa weeyaan haddaan lagu qorin dadka oo dhammi hadday isu tagaan iyaga waxba kumay gaadhsiin kareen qad katabahu allahu calaykum ruficat alaqlaamu aqlaamti waa la kor yeelay oo wax imika la qorayo ma aha arrinkuna dee ma aha waxaa nidaam ku socon soconoo fawdoo kolba wixi imika cusub dee kolba waxunsan la ysagala bilaabayo ee waa wax ilaahay subxaana watacaala cilmigiisii azaliga ah sabqay kitaabadiisu ay horeysay ilaahayna subxaana watacaala iraadeeyo dee si markaa umuurahaasi ay u horeeyeen wixii khalqiga iyo abuurkiina uu dhacayo wajafat suxufu waraaqihi iyo wixii dee saas lowxilmaxfuudkii engeg weeye bere horaa kitaabada adigu laga faaruqay weeye wa cala alcabdi addoonka korkiisa waxa an yaclama inuu ogaado ana allaha ilaahay qad sabaqa inuu horeeyey oo cilmuhu cilmigiisu fii kulli kaa'inin wax kastoo aaniyo min khalqih umurii qadarkunbaa inoo socda kollay shalayna waan soo aragnay maraatib aliimaan bilqadar waa ti aan shalayto sharax aan kuba soo aragnay aan si yar bastinayna marka kollay maraatib aliimaan bilqadarna midi waa martabadii koobaad tan imaka halkan uu inoogu sheegayaayo oo ay nidhi dee ilaahay subxaanah watacaala waa cilmi wuxuu ku sifaysanyah dee cilmigaas azalan wa abadan oo wax cilmigiisii ka qarsoomaya ama waa wax kastaba isaga abuuraya ma jirto wax kastaoo dhacaya iyo wax kastoo imanaya waa wax ilaahay subxaana watacaala uu dee asal ahaan cilmiga aan jahalana u horayn ee bilow iyo bidaayo aan lahayn uu sii ogaaday marka fiqradani taas bay adigu akidaysaa uunu ama ay ku binaysanto ilaahay subxaana wa tacaala cilmigiisii inuu horreeyey bilkaa'inaat wa annahu qadara maqaadiraha qabla khalqiha intaanu abuurinba maqaadirteedii sii qadaray taa horena ama qaybtii horena waa martabadii labaad oo ah waxa in maalan ilaahay subxaana wa tacaala wax kastoo ahaan doona dhici doono sii qoray waa qaybtan kaba soo baxnay marka waa labada martabaama kulley aad moodaa inuu inteennan ay ku wareegi doonto labadaa martabe maraatibtii iimaanta bilqadar dee laba kalena waa aynu soo ogaanay casharkii shalay nooguma sugnaan haddaba wcala alcabdi an yaclama ana allaha qad sabaqa cilmuhu fi kuli kaa'ini min khalqih faqadara waa qadarayo dalika kaah madkuurkaas wey waa kulu kaa'inin min khalqih taqdiiran qadaritaan muxkaman la sugay oon khalal lahayn oo mubraman la gooyoon isna isbedeliyo waxba aanay kuba imanahayn wabatanoo laysa fiihi naaqidun walaa mucaqibun walaa musiilun walaa mugayirun walaa naaqisun walaa zaa'idun min khalqih walaysa fiihi waxaa ilaahay subxaanah watacaala cilmigiisii asarigaa ku sabqay ee uu qadaray ma aha nin fiigis naaqidun ku burinaya oo ciddee burisa oo waxaa wax ka bedasha walaa mucaqiban ku waqtigiisii ka dambaysinay oran taa tafsiir saasa soo maray oo dee waxaweyn laa mucaqiba alxukmi macnaa waqtigii iyo wuxuu qadaray ka dambaysiinaya oo muakhir taasna uma sugnaanin walo dee macaanida kale dee kolle caqaba ay ku timaado ay kaa mid tahay haddii la idhaha caqaba alxaakimu calaa xukmi man qabla in ruuxii xaakim kasta qaaday oo kale ninka horeeyo qaadiaa wuxuu xukumay hadduu ka daba tago wixii wax ka duwan uu xukumo taasoo kalena tacqiib waa loo isticmaala haddaba dee wax doorinaya adigu ma jiro wax dildhigayaana ma jiro wixii ilaahay subxaana watacaala ogaaday ee uu qoray ee uu qadaray walaa musiilun uma sugnaanin ku zuulinaya walaa muqayirun waa alfaado adugu waa ta'kiid iyo adkayn umuurahan waana nooc cidbaan dheerayn oo hadalkii dheeraynayo ee laakiin waa ahamiyada meeshu ay leedahay iyo arrinkan ayaaba umuurahan keenan walaa naaqisun ku nuqsaaminayo isaga wax ka dhimi walaa zaa'idun mid wax ku siyaadina min khalqi dee khalqigiisa kaa midoo dee wax ku kordhinaya asalahaan uma sugnaanin fii samaawaati wa ardi iyo dhulkiisaba haddaba waxa weeyaan adigu wixii ilaahay subxaana wa tacaala qadaray taqdiirka muxkamka mubramkee go-an in isbedel ina lahayn cid markaa dee tadakhul ku yeelan oo ama wax ka bedeli ama ku kordhina aanu uga sugnaanin ayaa bal maalan taasay arrimu ah in addoonku inuu waxaa ictiqaadiyo yaqiinsado taas baa waajib isagaiyo laazim ku haddee iimaankiisa waa wixii ku hagaagaya waa min daruuriyaat aliimaan haddii kale iimaankiisiiba ma hagaagayo wadalika ishaaradu waxay u laamaysaa n waa arrinkan udhaanta umuurahani waa aliimaan bilqadar haddaba wadaalika kaasoo ah rumaynta qadarkii la rumaynayo maraatibtiisa aan soo marnay isagoo leh min caqdi iimaani iimaanka caqdigiisu ka mid yahay eh. ma haddee arrin sanawiya maaha arrin farciya maaha qadarkan oo la rumeeya ee iimaanka caqdigiisa ama guntinda ayuu kaga mid yahay oo dee kolley caqdigiiba ictiqaad waxa la yihi wixii wax la guntayo qalbigii lagu xidhay oo la adkaynayo haddaba iimaankiibuu kaga mid yahay arrinkani oo waaba arkaantiisi mid kaba midoo haddii isagii aanu ruuxii u hagaagin iimaanka qadarda iimaankiisii kaleoo dhammiba meeshii waa ka baxayaayo dee waxa weeyaan taa وصول usuuli lmacrifati ee macrifada ilaahay la garanayo garashada rabbi oo almacrifa billah garashada ilaahay la garanayo usuusheeda ayaabuu kaba mid yahay iyo walictiraafi aqoonsiga bitawxiid illaahi subxaana wa tacaala iyo wa rububiyati ilaahi towxiidkiiyo rububiyadii la garanayo dee qadarkii markay nahay oo aynu niri waaba dee cilmiga ilaah ilaahi subxaana wa tacaala inuu yahay kaa ku sifaysan cilmiga asaliga ee abadiga ah ku sifaysan ee isagu wax kastoo ahaan doonana oo dhici doono kownkan dhici doono xataa taquuma saaca iyo dee taas uu isaga cilmigiisa ay kuwa sabaqdu hore usii ogaa rabbi subxaana watacaala waa wuxuu abuuray abuuraywaana isagaanayn waxan abuurkii un cid kaloo wax abuuraysa haddii cidka loo wax abuurayso wax kusoo darsanaysa jirto taas baa la odhan lahaa way qarsoontahy alaa yaclamu man khalaqa huwa ladiifu lkhabiir haddaba cilmigiisa azaliga dee ictiqaadka taa la ictiqaadinaya qadarkii la ictiqaadinaya dee waa sifada ilaahay subxaana wa tacaala ee dee sifaadkiisa kaa mida ee cilmigii ictiqaad la ictiqaadiyey oo bal markaa dee towxiidkii bay markaa qayb ka mida tahay aqoonsigii ama wixiitaankii ilaahay la waxiidayey ayay qadarkan la rumaynaya iyo rubuubiyadiisii aqoonsigii la aqoonsanayo ruuxu rumaynayay oo dee inuu isagu yahay ka shay kastaba leh shay kastaba abuuray shay kastaba ka milkeeya taas ayaaba iimaankan qadarka ka dhalanayo ka laasimayaoo saa daraaddeed buu min daruuriyati aliimaan ama lawaasimtiisii uba yahayba walictiraafu bitowxiid illahi tacala wa rubuubiyatih kama qaala tacala fii kitaabi siilaahi kitaabkiisa uu kuba yidhi aladii lahu mulku samaawaati walard walam ytakhid walada walam yakun lahu shariiku fi lmulki wakhalaqa kula shayin faqadarahu taqdiira intan dambe weeye ilaahay subxaana watacaala kii weeye tabarak aladii nazla war furqan cala cabdih aladii lahu isaga ay u sugnaatay mulku samaawaati samooyinka mulkigood iyo waalardi dhulka mulkigiisa uu sugnaaday walam yatakid aan yeelan waladan walad aan yeelan oo walam yakun lahu aanu isaga u sugnaanin shariikun kula fi filmulki mulkigiisa iyo lahaanshihiisa iyo taa cid waxba liiba aanay jirin oo khalaqa abuuray kula shayin shay kastaba isagoo abuurayoo faqadarahu taqdiiran qadaro shaygaa qadaritaan qadaray hore usii qadarayba taas sii uu ku qadarayna horan cilmigiisii asarigaa u sabqayna abuurkiisa uu dhacay oo sii kuba abuuray hadday waqti tahay iyo hadday meel tahay iyo hadday kayfiya sifada tahay ilahaasuba weye wa qaala tacaala wa kaana amru llahi ilaahay amarkiisa uxaadii qadaran qadar maqduuran ay maqdiyan la xukmiyey la gooyey oo la qadaray faweylun waa matigii maan weli ku jirnaadee faweylun halaag baa wuxuu u sugnaaday lama shaqsiyo saara noqdee ahaaday lilaahi tacaala fi lqadari khasima khasiiman mid la doodayo kula murmayo lilaahi ilaahay tacaala fi lqadari qadarka oo ruux dee umuuraha aan rumaysaynen ictiqaadsanayne ama ka dhigaya inuu isagu ficilka naftiisa abuuranayo oo kale ama cilmi ilaah oo horeeyey aanu oo waxan uu sii ogaadee umuuruhu markay dhacaanun dee cilmigaasi uu imanayo waxyaalahaasi u muuqanayaan oo markaa umuuraha qadarka ee sirta aynu soo marnayno sirtee uu yahay baa ilaahay ka qariyey khalaa'iqdoo dhanba isagii ah ee aan rumayn u hoggaansamin islaslaamkaan laga helina kaa kula doonayo kula murmayaba ah dee khasiimka ah kaas halaag baa u sugnaaday oo dee waa ruuxaasinay ictiqaadkii saliimka ah iyo wixii iyo wixii laga doonayay waa kaba tegayba halaag baa kaa u sugnaaday waxdara xaadiriyey linadari eegid fiihi filqadari la eegayana qalban qalbi saliiman bukaa oo qalbigii dee in shubuhaad intuu ka buuxsamay taa ku bukaa oon dee qalbigaas saliimka ahee dee shahwo iyo shubhaba ka nabadgalay aan ahayn marka qalbiga noocaasa doonayo inuu bal ugu fiirfiirsado umuurihii qadarkuu ku eego kaga hadlo kaas halaag baa u sugnaaday waayo kaasi laqad iltamasa wuxuu dalbay biwahmihi waa tasawuraadkiisa iyo takhayulka iyo wahmigiisaas fii faxsi lgaybi xagga geybka baadhbaadhkiisa iyo baxhigiisa u baxinayo siran sir buu isagu dalbaya katiman ficil macnaa mafcuula weeye khasim ficil macnaa faacileeda waa kaa mukhaasim bay ahayd isagii la doodayo tani waa waxa waxaweyaan siran katiman macnaa siran maktuuman si la qariyey oon nebi mursalana aan la ogeysin u daalacan malag muqarabina aan u daalacan ayuu isagu wahmigiisa iyo fikirkiisii doonayaa uun inuu ku baxsiyu ku ogaado bal taas ka haddaba halaag baa wacaada isagu markaa wacaada bimaa qaala fiiha afaaka mahiiman daba ruuxa ah caynkaasi laqad iltamasa waa halaagii waxuu kuba muutay de waxyaalihi asbaabtii halaaggaasi ay uguba timi wuxuu dalbayo biilaha u isagu waa wahmigiisa iyo waa khayaal tasawurkiisa uun aan meel jirin siran sir buu isagu doonaya inuu ogaado ka katiiman qarsoon xagga fii faxsi lgeybi qeybka baadhbaadhkiisa iyo faxsintiisa u baxsanayo ee uu kuba tacamuqayo wacaada waxaanu noqday bimaa wixii qaala uu yidhi fiihi ay filqadari waa waxalla wixii u ka sheegayna wixii aboonu bay noqon aqoontiisi ma gaadhayso hadduu doonaynu xaqiiqadiiyo kunigii gaadho wixii uu yidhi fiihi fi lqadari qadarka waxalle wuxuu dee kaba sheego wuxuu yidhaahana wuxuu kuba noqonayaa afakan ku isagu been abuurad badan waa kadaaban ku beenaalo ah aada u been badan oo asiiman dembi badan oo asiim ah oo isagu had iyo goor dee dambaabsan ayuu ku noqonayaana waxale wuxuu halkaa yidhaah mubraman macquudan muwasaqan waa ku la guntay oo la adkeeyey oon isbedel lahayn haqiiman mariidan afaakan kadaaban asharx yajibu waxa waajiba cala alcabdi addoonkii waxa waajib ku ah an yaclama inuu ogaado ana allaha tacaala ilaahay qad sabaqa cilmuhu cilmigiisii inuu horeeyey fii kulli kaa'inin wax kastoo ahaanayo min khalqihi khalqigiisa kaba midaba cilmigiisii inuu horeeyo waa maraatibtii iimaanka bilqadar waa kii ugu horeeyeyba oo taasoo dee adiladii kala dunayd ee qur-aan iyo xadiid lahayd iyo ijmaaci ayaa taas ina tusayso inuu ilaahay mawsuufun bilcilmi azalan wa laa yaqiibu can cilmihi shay wafacalima ilaahay wuxuu ogaaday kulla shayin shay kastaba qabla an yakhluqah waa wuxuu isagu abuuri doono waa wax abuurkiisii isagii markaa waa ogyahay oo dee shay kastaba intaanu abuurinba cilmigiisaas asaliga ayuu kusii sabqay wax yariyo waxweyn wadaalika kaasna waa ogaanshaha rabbi ogaadee waxan qabla an yakhluqah calaa wajhi alijmaali watafsiir duuduub wejkii iyo tafsiil wejkeedba waa ahaatay oo dee hadday tahay si guud iyo hadday tahay si tafsiil labaa rabbi subxaana watacaala cilmigiisa asaliga waa usii sabqay oo waa kusii sabqay waanu qadaro waqadara waanu qadaray dalika arrinka taqdiiran qadaritaan muxkaman sugan oo laysa fiihi aanu ku sugnaanin maa yanquduhu wax buriya aw yuakhirhum alkii walaa mucaqibun tibutan tafsiiru gabadhiya ama dibdhigoo waqtigiisiba ka dambaysiiya ama hakiya aw yusiiluhum suuliya aw yuqayiru alfaada isku dhow idlaabkuna waa masalada adkaynteedii balse hagaag u adkeeya unbuu umuurahan uu laba yimi sheekhe aw yanqusu fiihim yanqusu nuqsaaminayo fiih isaga wax ka dhimaya aw yaziid ama wax ku kordhinaya laa fii khalqi asamaawaati walaa fi lard hadday tahay samooyinka iyo hadday dhulkaba tahayba asal ahaan waxaa ilaahay khalqay oo dhan waa wuxuu sii ogaa waa wuxuu sii qadaray si uu ku ogaaye uu kuma qadarayna ina wax isbedelo ku imanayaa ma jirto iyo walamaa baynahumaa wixii samoodniya dhulba uba dhexeeyey bal kullu shayin shay kasta calimahu llahu tacaala ilaahay waa ogaaday oo hore ayuu u ogaa wa qadarahu waanu qadaray wa katabahu uu qoray waana labadii martabee imaamkee u wa horeeyeen wahadalcilmu haddaba gara cilmiga caynkaasa waa ujeeddadii ictiqaadka noocaasa iyo ruuxuu inuu aqoonsado aqoonsiga caynkaasu u aqoonsado ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu dee cilmigiisii asariga ahaa shay kastoo ahaan doono koonkan dhici doonaa ilaa qiyaami saaca dhici doonaa oo cilmigiisii asarigaa ku sabqay aqoonsiga caynkaasee la aqoonsadaa min daruuriyaati wa lawaasim aliimaan iimaanka lawaasimtiisa iyo daruuriyaadkiisa ayuu kamid yahay ujeeddadu maaha shay dee farciya oo ruux hadduu kaba tago dee wax iska sahlanba ee waa arkaantii iimaanka ayuu kaga midiyo dee arkaantii iimaankaee lixda ahayd ama umuurihii iimaankaee lixda ahaa waa ka ah dee wa bilqadari khayrihi wa sharih inaad rumayso qadarkii khayrkii iyo sharkiiba haddaba wuxuu kala midyahay aqoonsiga caynkaase ruuxu garto aqoonsado ilaahay subxaana wa tacaala cilmigiisa asariga inuu wax kastoo ahaan doonaa kuma sabqay qorayn ah waa iimaanka lawaasimkiisa iyo daruriyaadkiisu kaga mid yahay wa min usuuli lmacrifati billahi tacaala garashada ilaahay la garanayo waxa weyaan usuusheedana ka mid weeye kaasi wa min lawaasimi aliqraari birububiyatihi subxaana wa tacaala ilaahay rabbinimadkiisa inuu yahay ka wax kastaba leh ee isagu wax kastaba ku tasarufaya Eh, bal maalan taasoo kale wuxuu isagu doonay ahaanayo wixii uu doonayna ah, waxaanu doonina aanu ahaan ahayn waa rabbinimadiisaasoo la aqoonsado lawaasimteeda maxaa kaba mida waa garashada qadarka la garanayo rumaynta qadarkii la garanayo ruuxu uu yaqiinsado oo uu ictiqaadiyana ilaahay subxaana watacaala inuu dee ku sifaysan yahay sifada cilmiga cilmigiisa asarigae sabqay ee wax kastoo ahaan doona u sabqaynay inuu jiro waxa weeyaan taas weyn walihaada qaala tacaala fii kitaabi saasaa ilaahay u yidhi kitaabkiisa wa kula kulla shayin faqadarahu taqdiiraa ilaahay shay kastaba waa abuuray abuurayoo waa qadarayay taqdiiran wa qaala wa kaana amrullaahi qadaran maqduuraa fa kullu shayin shay kasta calimahu llahu tacaala ilaahay waa ogaa ou ogaaday cilmigii sarigaabuu kula sabqayo wuxuu ogaay rabbi subxaana wa tacaala kamaa yakuunu suu ahaanayo sa waxaasi noqon doono ayuu ogayay wixii aan dhicin ba asalahaan aan ahaaninba haddii uu dhaco hadduu ahaado isagana si uu noqon lahaa ayuu uba ogayay ilaahay subxaanah wa tacaala fakulu shayin calimahu llahu tacala kamaa yakuun kataba dalika arrinka dee waxaa ilaahay cilmigii siyaasarigaa kuba sabqayna intaanu makhluuqaadka makhluuqaadkao dhanba abuurin bal konton kunoo snood waqti kaba horeysay ayaa wuxuu ku qoray fi lawxi lmaxfuudi lawxii maxfuudkaabuu kuba qoray waa martabadii labaadee iimaanka taas wa araadahu waanu iraadeeyey wa khalaqahu waanu abuuray ficlan afartii martaba inta buu ku soo khulaaseeyeyoo midi waxayd waa dee cilmigii bay ahayd oo waa sifadaa cilmi waa kan fa kullu shayin calimahu llahu tacaala kamaa yakuun talabaadna wax kastoo ahaan doono ilaahay inuu qoray weeye oo intaanu waxanba abuurin bal aanu dhoweyn waqtigii uu abuurayo inuu sii qoray waa kan yihi wa kataba dalika fi lawxi lmaxfuud haddana mashiicadiisu ta fulaysa inay tahay wuxuu isagu doonay inuu ahaan waxaanu doonaanu ahaan ahaynba guud ahaana wa araadahu ee talabaadna haddana inuu makhluuqaadka isagu wax kastaba abuuraya yahay cid wax abuurayso oo waxlalihi ma jirto ruux isagu ficilkiisa iyo kasabkiisa abuurana ficilkiisa abuuranayaana ma jirto ee wax kastana isagaa ficlan u abuuray isagoo abuurkiisana waafaqsan saa kitaabadaa hore ay markaa uu kuwa dhaqnaa ugu sugnayd sidii cilmigiisii asarigaa kuba sabqay oo tanna martabadii ugu dambaysa waa xagga khalqigi iyo iijaadkii wa khalaqahu ficlan wa kullu man shaksi dhammaantii oo khaasama allaha tacaala ilaahay la dooda fii qadarihi qadarkiisa kula dooda dee si kale laguma doodayo ruux hadduu doono fikirkiisan qaasirkaa inuu xataa ruuxdiisan uu insaanba ku yahay ee bayna jambay ku sugan si alla siyayti aanu garanayno hadduu islaataa ka fikiro u fiirso waxaa dee ilaahay subxaana tacaala amarkiiya ilaahay khalqigiiya aanu garanahaynba ah, waa shay makhluuq oo isagii weliba naftiisii uu kuma socde dee hadhow markaay kaa baxdo taa la yskaba xabaalaye anaysay tahay iyo say ugu jirtay xaqiiqadeeda aanu gaadhiba karahayn markuu doono inuu ilaahay subxaana watacaala dee bal maalan afcaashiisii iyo cilmigiisii iyo umuurahaas ilaha kayfa ama lima uu yidhaaho taas baa dooritaanku noqonaya waa isagoo idhaa maxay sanay kuba dhacday ama say sanay uba dhacday taas oo kale oo bal maalan haddaba dee halkaa ilan aan istislaamkii iyo hogaansanka iyo rumaysigaa laynaga dooniyo yaqiinta aan xaggiisa laga helin isagii doona inuu bal xaqiiqadan qadarka inuu ogaado iyo siyaalaha uu dhacayo bal fikirkiisa ku gaadho oo uu ku xeeldheeraado baxsinteed taas bay mukhaasabaday noqon arrinkii noqdo dee wuxuu dhexalsiinayaana hadha waa shaki waaba inkaar iyo juxuudun buu dhexalsiin marka dambe wa kadaba beeniye bishayn min daalika shay umuuraha ka mida ama cilmigaa hore ama kitaabadaasba iraadadan iyo mashiicadan wax kasta kii isagu iraadeeye inyo wuxuu isagu doonoun ahaanayo abuurkii adugu xuntaa beeniya falweylu lahu halaag baa isaga u sugnaaday sababtuna idcilli ankara wuxuu inkiray cilma rabbi tacaala oo waxaa halaaga ugu sugnaaday ruux halaagsamaya wuu noqonayaa ilaahay subxaanah watacaala cilmigiisii buu inkirsanyo dee rumaynta ilaahay la rumeeyo waxaa meeshii taalla oo imanaysa in sifaadkiisiina la rumeeyo dee isaga waxa weeyaan taas sifaadkiina cilmigiibaaba kaba mid ahaa marka wuxuu ruuxan dee qadarkii beeninaya ama qadarkii shaki ka gelayo ama waxyaalahaasi waa inkaar uu inkirayo ilaahay subxaana wa tacaala cilmigii wa qudratahu qudradiisii baanu inkiray hadduu khalqigan iyo tan iyo inkiro adugu qudradiisii waweylun halaagna wuxuu u sugnaaday liman ruuxii nadara eega ee u fiirsada fikiraha weeye filqadari qadarkii nadarkana waa taa macnaa taaniiqfii marka ka dambaysa waa fikr buu noqonaye liman nadara ay tafakara filqadari u fiirfiirsado oo ku fikira xaggii qadarka biqalbin qalbi mariidin qalbiga istislaamka iyo inqiyaadka iyo rumaynta aynu soo marnay ruuxii mu'minkaa dee waajibkiisiiyo sa ruuxiiba iimaankiisa ugu hagaagayaa qalbi aan nooca ahayn waa qalbi umuurahan u fiirsan qalbi odhanaya maxay sani ku dhacday maxay tani kuma timi sebasan ay u noqotay taasoo dee shubahaad ay kaga buuxsamay isagu qadarkii ugu fiirfiirsadaa kaasna halaag baa u sugnaado fadalla markaa ka luma can macrifati alxaqi oo ka lumay markaa de xaqa garashadiisii oo sawaab sababta garashadiisii idba meelahan waa la tacliilun oo ruuxa tii hore markaa muxuu yihi wakullu man khaasama allaha tacaala fii qadarih ilaahay halkaa kula doodo dee khasiinbuu ugu noqdo kula murmayo qadarkiisii wakadaba bishayin min dalika falweylu lahu maxaa halaagana uu mudanayaa ilaankara ruuxaasi wuxuu inkiray oo khisaamkaasi uu yahay qadarkiiba dee ama dee taasi iyo beenintaasi waa inkaar la inkirayo cilma rabbi tacaala wa qudratah ruuxii isagu balqadarkii waxa weeyaan isagii doonay inuu xaqiiqadiisii ogaadee ku xeel dheeraaday ee qalbigan istislaamkiiyo inqiyaadka aan lahaynee shahawaad iyo shubuhaadba ka badbaaday qalbi aan ahayn ku doonaya inuu balqadarkii ugu fiirfiirsado kuma fikiro oo markaa taasna ay keentay inuu xaqii iyo sawaabkii garashadeediina waxaan xaqiiqadiisii ma heli karaaba ma ogaan kare uu kaba lumo taasna isagana halaag baa u sugnaado isagana maxaa dee weelkaasiyo maxaa arrintu noqon bilcilla ictimada wuxuu ictimaadsaday isaguna cala alawhaam oo uu cuskado arintan u cuskaday cala alawhaami awhaam almariidati waa jamcu wahmnuun waa tasawuraad iyo deekhataas almariidati aan fayoobayn oo bugta fii faxsi lgayb qeybka iyo waxaa qarsoonay qadarku qeybkiibuu kaba mid yahe faxsigiisa iyo baxsintiisa ayuu taasi u ictimaadsaday halkuu dee naskii iyo ilaahay subxaana watacaala qowlkii qowlkii rasuulki ilaahiy baltaa uu kaba raaci lahaa iyo waltimaasi siri lmaktuum sirtaa la qariyey ee ilaahay ka qariyey khalqiga oo dhanba doondoonkeed ayuu awhaamta mariidada ah ayuu adeegsaday u ictimaadsaday alladii sirtaasoo satarahu llahu tacaala ilaahay asturay can jamiici khalqi khalqigiisa dhammaantii kaba qariyey mahmaa qaala wax kastoo uu yidhaaho fi lqadari qadarka oo wax kastoo dee bal maalan kol hadduu fikirkiisu kaa yahay istislaamka iyo iimaankaa hagaagsan aan lagaba helin isagoo dee wahamkiisa iyo tasawuraadkiisa iyo bal fikirkiisaa doonaya xaqiiqada iyo sirtaa qarsoon inuu kuma ogaado bal markaas wuxuun wixi kastoo uu halkaa intay taa kaba dhalatay uu ku qowlana fi lqadari fii shani lqadari fasawfa yacuudu wuxuu laabmayaa min dalika alqowli qowlkaas oo wayusbixu uu noqonaya kadaaban wixii waa been uun waa hadal been uun wuxuu yidhaahaa marka wuxun buu noqon wax kastoo uu yidhaahaa dee waa inuu beenaale yahay ka afaagaa u noqday maxay tanatahay idcilleed inahu isagu lan yasila ma gaadhayo ila xaqiiqati lqadari abadan hadduu doono inuu baxsiiyo waxaan eegu markaa yidhaaho waxu qadarku waa taas wixii beenuun buu sheegayaa sababto xaqiiqadii qadarka marnama gaadhayo marka wixi uu yidhaaho qowlka uu kuma hadlo ee taa kuma tacalluqsani kol haddaanu raacin dee nusuusta aanu raacin waa beentaasunbuu noqonaya ruux kadaabuu noqon waqad baa waanu la laabmay bilismi dembi buu la laabmayaa xayu meeloo itamasa kolle hamsadee tamasa waa hamsatu wasli dee waan filayaana idinkana in idiinta alla nusqadiina ujeedadu de hamsatu qadci bay noqotay laakiin ficilkan dee hamsata qadca hamsadiisu ma noqoto waa ficlun markaa khumaasiya de calaamo markaas kolle waa khadawn madwaceed xaytu meelo iltamasa uu dalbay muxuu ismi ula laabmayaa dee u noqonaya iltamasa wuxuu doonay cilma maa kii cilmigii xudira la manciyey canhu xaggiisa cilmuhu oo mama gaari karayo cilmi aanu ogaan karin aanu gaari karahayn ayuu doondoonay uu dalbay de markaa wuxuu ka sheegaaba waa been marka arrintiina istislaamkii laga doonaya waa ka diidayo de waa neef ruuxaa dambaabsan wey wa umira la amray xayu meeruu tamasa uu doonay oo waxaan weyaan halkii uu markii hore inda ka cabiro imaka xaysu kaba cabiray oo wuxuu dembiga ula laamayaa waxaa uu kadaab u noqonayaa waa maxay tahay waayo liannahu iltamasa wuxuu doondoonayaa oo isagu fikirkiisan qaasirka iyo qalbigiisa mariidka uu ku doondoonayaa cilma maa kii xudira la manciye canhu xaggiisa cilmo wax loo diiday cilmigiisoonu gaari karaynoo lagama qariyey ayuu isleeyahy aad ogaatid wa umira la amray bilkafi joogsi la amray uu ka joogsado can faxsihi faxsigu kolley waa kelimaad noogu soo noqota waa baxig baxintiisa iyo wa muxaawalati kashfihi inuu baldaboolka ka qaanuun faydu xaqiiqadiisa ogaado iskuday iskudaynimo ogaanaya iskuday iskudayo loo diidoonayni waar ka joogso faraa kala qaad tiibuu isagu doonaya marka arrinku muxuu noqonayaa waa inuu asiib noqdo afaaka alkhulaasa allawxu xaqun lawxu xaq weeye waalqalamu xaqun qalamkuna waa wax makhluuqah oo jira oo xaq ah wa kullu shayin shay kastaana mastuurun kullu qore weeye oo lowxulmaxfuudkaaba lagu sii qoray qabla alkhalqi abuurkan waxaa la yo hortay intaan makhluuqaadkaba la abuurin laa yusaadu fiihi wax laguma siyaadinayo walaa yunqasu waxna lagama dhimayo walaa yubadalu walaa yuqayaru lama bedeliya waa isla mid uun laa yubadal walaa yuqayar wa kullu muraadillaahi wa kullu muraadin wax kastoo la doonay weeye ama walilaahi ilaahay u sugnaaday yanfudu waa fulayaa calaa raqmi jamiici alkhalqi waa calaa raqmi unuufihim sandillayntood weeye inkastaba ha wada diideen calaa inkaari man ankar wax la wixii ilaahay doonay ka isagu fulaya weeye oo maa shaa allahu kaan wamaa lam yasha lam yakun allah subxaana wa tacala aclam qaala alimaamu almualifu raximah allahu tacaala waalcarshu waalkursiyu xaqun waalcarshu carshigu iyo waalkursiyu kursigu xaqun xaq weeye oo de waa carshiguna waaba isagu acdam almakhluuqaad aayaad aad u badan oo kala duwanna dikrigiisu waa ku yimi axaadiid kala duwan waa ku yimi bal markaasay kaba mid aayaadkii toddobad ahaa iyo ilaahay subxaana wa tacaala annahu istawaa calaa carshi markaa shay jira oo saabitoo xaqa weeye kursiguna isaguna aayadan magiciisaba xambaarsan ee aayatulkursi acdamu aayatin fi filqur'aan baa qur'aanka uu kaga yimi meel kale kumuu iman kolle axaadiistana bal waxyaala waa ku yimi laakiin waxay nooga sugan xadiis mar dambe aan soo noqrin doono ama macnihiisa ayaa jira waxa weeyaan axaadiidii aan sugnayna waa ku yimiye bal kursigu isaguna xaq weeye oo isaguna bal marka leega bacda alcarshi isaga acdam almakhluuqaat ah marka waa shay ilaahay subxaanahu watacaala abuuray oo khalqigiisa oo baahi uu qabayo taa aanu abuurin sa inoo soo socotee matigaba inooguba iman xikmo uu isagu og yahay taas uu abuuray bal haddaba kaasna isaguna wax jira oo xaqa weeye wa ilaahay subxaanahu wa tacaala mustaqnin mid ka kaaftoomi weeye can alcarshi carshiga iyo wamaa wixii duunkiisa ahaaday carshigu isaga acla makhluuqaatna ah acdam almakhluuqaatna ah, haddaba carshiyo wixii ka sokeeyaba ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weeyaan umuu abuurin baahi uu isagu u qabo iyo baahidii ee waa mid isagu ka kaafkoomo de in allaha qaniyun can ilcaalamiin muxiidun ilaahay subxaana wa tacaala waa ixaadeeyey bikulli shayin shay kastaba oo wax kastaba waa wixii uu khalqay uun cilmi ahaan iyo qudra ahaan iyo tasaruf ahaan iyo wax kastaba shay kasta waa u ixaadeeyey waa koobay wafowqa kulli shayin yakhaafuuna rabbahum min fowqihim markaas oo ilaahay shay kastana dee ka korkiisa ah weeye waqad acjaza waa cajzi geliyayo khalqahu khalqigiisana wuxuu kaba cajzi geliyey can ilixaadati koobid isaga ay koobaan oo dee wixii ay ilaahay uu iska ogeysiiyey bay ka garanayaan iyo umuuraha fidradu keentay taas laakiin inay cilmi ahaan u ixaadeeyaan oo ama daatadii ha noqoto sifaadkii ha noqoto umuurihiisa kale haba noqoto ay iyagu ixaadeeyaan taas ilaahay subxaana wa tacaala dee waaba ka nasahaya inay ixaadeeyaan khalqigiisana jaanibka waaba cajsi geliyey haddii aynu soo marray rabbina arki doono qiyaamo dadka mu'miniinta iyo janno ay ku arki doonaanna araggaasi arag ixaadale maaho laa tudriku labsaaro bacna iyadoo laba arkayo laakiin basar ma ixaadaynayo khalqina ma ixaadaynayaan waqad acajaza can alixaadati khalqahu <clears throat>